meherkiyaa ugu horeeya diilkiyaa ka mid ah qofkii heli kara marka qarashka iska bixi kara oo meherna iska bixi kara meher mid beenbeena lama rabo waxaan la baxayn oo iska magaca ah. waxaas waa waxa lagu aaqiro beelo ah, uusan qofkii meel ku ogeyn oo uusan diyaar u ahayn markii uun reerku kala tegaayo aan laga wada hadlaa markaasna waxaad moodaa madax furasho wuxuu leeyahay hadda ma haye bal hadde hadda aan soo raadiye hadda sidaas bal haddii kale ha iska dhaafto taasu waxa weeyaan meher ma ahan meher soomaali ah waa in la iska daaya haddii cuquubo lagu mudanayo meher soomaaliya lagu mudanayo cuquubo soomaaliya hadday wax ku mudanaydo waa meher waxa ugu shar waxa weeye meherka waxaa la rabaa waa wax wax lagu gatay waa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam shuruudda waxaa u xaqnimo badan in la oofiyo waxaad gabdhaha farjigooda ku xalaashateen waa shayga ugu xaqnimo badan waa shayga cuquubada deg degdega u ka timaado nabiga sala allahu calayh wasalam gabadhii u dhalay ee faatima ahayd markuu cali oo ilmo adeer ay yihiin uu ku nikaaxiyey wax u hormariyo horumaraysaa loo baxsha meherka haddaad daymatana waa dayn sida tukaamada daynka laga daynto lagaaga sugayo usbuucaa lagu keenaa bilaa lagu keenaa adiga ma ogolid inta dayn lagaa qaato toban sana lala maqnaado adna afartan sanaad la maqanta markaasaa laleeyahay berri shiikh islaamta carruurta ii dhashay aan waxaan guursaday soddon iyo shan sano ka hor waagiina wixii laygula nikaaxiyey waxay ahaayeen boqol shilin boqolkii shilinna hadda shaqay maayee xaa la sameeya waa qiimo beel bal fiil meeshay ka dhacday bal hadda hal tukaan iyo hal baqaar iyo hal ganacsi oo ogol in soddon iyo shan sano lala maqnaado bal raadiya ma jiro markaas wuxuu noqday wixii wax magac ah oo xataa ilaa ay gaartay gabdhaha gobol haddii ninku meelka inuu siiyo u damco ila meher lama baxsho waxay u qaadaan waa la warmay ful rabta halka meher heerkaasaa la gaarsiiyey gabdhaha sababtoo ah waxaa laga dhigay waxaan sidiisaba la bixin markii la kala tegayo unbaa muranka lagu soo dara maxay ii dhaafaydaa haddee aanfure ha ii daydo isagii oo dhan qayb ha laga tago odayaashu ha ka tariyeen intaasaan kala qaadan jirnay waxa weeyaan baafkaasaa la gelinaya waa arrin xeraag ah waa in qof walbaa rabbi uga boqo oo la baxsho meherka qof walbaa inuu iska hormariyo hadduu awoodo kaan awoodinoo dayn ku qaatayna sida dayn loo baxsho ha loo baxsho dayn sida loo baxsho ha layskaga baxsho waa daynkan ugu khatarsan qofka dhinta nabigu sala allahu calayh wasalam nin saxaabiha ah dhintay markaasaa loo keenaa lay rasuulka low janaaso ku tuko markaasuu yidhi dayn ma lagu leeyahay markaasaa laydhi laba dinaara lagu leeyay ku tukan maayo dayn lagu leeyay nin saxaabigaa ah yidhi rasuulka allow anaa ka bixinaya dusha saartay isaguna beryu ka yaha ku dusha ma saaratay beri ma ka yahaa markaasuu ku tukada ninkii saxaabigaa ah, nabigu sala allahu calayh markuu arko wuxuu yidhaahdaa ka waran labadii shilin ee rasuulka allow shalayba ahaada weli mayadaa la gaaray uu yidhaahda haye markuu ka soo bax uu yidhaha ka waran maalinka dambu yidhi haddaan saacaddaas kahor korkiisu ma qaboobin u fiirsada waa nin nebi maxamed kuleyo saxaabi nabiguna janaase ku tukaday daynkiina weliba la ballan qaado in la bixinaa korkiisu ma qaboominayo ilaa la basho yaa kuu ballan qaado inaad noolaanaydo marka meherka ha layska baxo meherka ha layska baxsho waa arrin khatar ah meherka madax furasho maahane waa wixii aad gabadhan ku xalaashatay marka meherka waa in layska baxshaa qofkao markuu guursanaa waa inuu kow meherkii ma heli karaa horta waa inuu ka fakeraa intuusan guursan intuusan ka fakerin wuxuu aqal ku dhigto iyo wuxuu ku arooso iyo wuxuu xaraga ku bixiyo waxaasoo dhan waajibkii maaha waajibkii waa meherki shayga khatarta iyo bilka labadaasaa waajiba horta waajibkaan ka faker intaadaa wax kale ka fakerin meher ma iska bixi kartaa haddaadan iska bixi karin ka leexo ha guursane soona lagaa rabaa adiga guur lagaama rabo adiga Ah, shaqadaaduna guur maaha haddaadan bixin karin m haddaad bixin kartana keen goobta keen ah, meesha nikaaxu ka dhacayo soo dhig miiska soo saar ha lagu arkay miiska iska soo saar haddaad day wax ku qaadatana day wix sidii loo bixi jira u bixi sidii day day waa maalin laba maalin usbuuc bil hadduu dheeraado waa dhib day waa l ogi nabigu marka wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam man istadaaca qofkii awooda minkum idinka xaalu idin ka mid yahay alba'ata qarashka falyatasawaj ha guursado qarashka oo lagu guursanayo oo meherkii iyo biilkii ah waa labadaas ha guursado guurka marka nabigu wuu amray haddii uu ninku awoodo qarashkii uu u baahan yahayna guur zinana uu naftiisa uga boqo hadduusan guursan guurku waajibu ku noqonayo maahan sunno markaas waa awoodaa qarashku waana u baahan tahay naftiisu hadduusan guursanna zinuu ka baqaya waajibu ku yahay guurku markaas hadduusan naftiisa zina uga baqayn uuna heli karo qarashuu ku guursado guurkiina u baahan yahayna waa sunnu nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi waatasawaju nisaa anuu dumarka waa guursadaa faman raqiba can sunnatii falaysa minhu qofka dariiqayda ka leexdaan ummaddayda ka mid maaha waa sunnu markaas waa sunno marka kalena waajib waxaa ka dhiga maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib inuu dhowrsadaa ninka waajibay ku tahay gabadhi waajibay ku tahay qofku inuu dhowrsado wixii aan dhowrsigii la heli karin la-aantiisna waa waajib waa waajib wixii dhowrsigu ku xihanya nabigu fawaa'iddii wuxuu sheegay guurka fa innahu guurka aqaddu waa mid laabid badan lilbasari aragga waaxsanu waa mid ilaalin badan lilfarji farjiga ilaahi weyna subxaanau wa tacaala ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadkaa wuxuu ku waajibiyey indhahooda inay laabaan oo ninku gabarh ajnebi ka ah uusan fiirin gabadhuna nin ajnebi ka ah aysan fiirin allah ku waajibiyey aayad qur-aan waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum gabdhihiina ilaahay weynaa wuxuu leey waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahunna marka gabdhaha iyo ragga intaba ilaah waajib wuxuu uga dhigay inaysan fiirin qolana qolada kale oo aan raggu fiirin dumarka ajnabiga ka ah oosan gabdhuhu fiirin nimanka ajnabiga ka ah farjiyaalkoodana ay xifdiyaan nabiguna sala allahu calayhi wasalam xadiiska saxiixulmuslimka wuxuu ku sheegay fiirada qofku fiiriyo qof ajnabi ka ah waa zinu saasuu yihi nabigu sala allahu calay wasalam ishu waa zinaysataa zinadeeduna waa in lagu fiiriyo saasuu yihi nabigu sala allahu alay gacantu waa zinaysataa zinadeedu qof ajnabi ka ah inaad ku taabato wey lugtu waa zinaysataa zinadeedu waa in lagu aado uy qalbigu waa zinaystaa zinadiisu waa in looga fakero farjiguna waa u rumeeya tii weyneed ama waa ku beeniyaa marka waa xaaraan qacan ah ma banaana inuu ninku fiiriyo gabarh ajnabikaa ama ha ahaato mid nool ama ha ahaato mid fidno loogu talagaloo shaashadaha ka soo muuqan oo isku mid kalaba daran tanaana sii daranoo tan waa mid fidnada loo diyaariyey ah, waa shaydaan la soo diyaariyey ah, marka kalaba daranba waa zino haddaad fiirido marka waxaa kuugu kaalmaynaya marka ishaadi inaad laabto farjigaagiina xifdido guurka dada wado guursa marka isagaa kuugu kaalmaynaya nabig wuxuu leeyi sal allahu calayh wasalam fa innahu guurka aqadu laabid badan lilbasar arag oo haddii qofkii xalaal haystaa hadduusan khabiif ahayn xaaraan raadinma mana fiirinayo una hanqaltaagima waa qalbi degay waa qalbi qaboobaa soo ma jeedi wa axsanu asagana ilaalin badan lilfarji farjiga waman lam yastadic qofkaan qarashkii awoodin guurka oo meherkii iska bixin karin oon biilkii iska bixin karin guurku ma ahan shahwe gudasho ee waa taxamulu mas-uuliya mas-uuliyadaa dusha saarane oo lagu weydiinayo oo aan soo marnay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi warajulu raacin fii ahli beytihi wa mas-uulun can raciyatihi nabiguna sala allahu calayh wasalam xadiidka saxiixulmuslimka uu ku yidhi bixasbi mri'in min alismi an yaxbisa quuta man yamliku qofka dembi kale hadduusan gelin dembi waxaa ugu filan oo ciqaab iyo cadaabka uu ku mudan karaa dadkii biilkooda alla ku waajibiyey biilka inuu ka xabiso intaasuu cadaabku mudan kara inaad biilka bixin weydo oo dhiili diido marka waa mas-uuliya guurku marka intaadan gelin mas-uuliyadda ma gudan karta mise ma gudan kartid ka faker saasuu nabigu leeyahay sala allahu alay slam qofka awooda ha guursado haddaadan awoodin miyaa waman lam yastadic qofkaan awoodin facalayhi bisoom dushiisa waxaaday soom ha soom soonka sunnadaha iska badsado qamiis walbaa iska soomo isniintaa iska soomo bishii saddex maalin ha ka soomo soonkaa badno xaafidku wuxuu yidhi qaara waxay yidhaahdeen ee soonku shahwada ma deminayo waaba kicinaaba taas waxaa laga yidhi yuu yidhi bilowga waayo maalin iyo laba waayo ee haddaad daa'imto waa nabigaaba sheegay salى اlahu calيه wasalam been masheegaa sheegay faina lahu soonka waxaa u sugnaaday wijaaun dhufaanid nabigu sal اlahu alay sl soonku waa dhufaanaa dadka shahwadu ka baabi'iyaa sida neefka xaniyaha laga jaray oo kale markaa soonku waa xaqiiqo shahwada waa baabi'iyaa ajarna waad ka helaydaa marka qaabkaasaa dadka nabigu u kala habeeyey salى اlahu calayh wasalam meeshaad ku jirta isgaro adiga faina lahu wijaa fainahu soonkii lahu soonka waxaa u sugnaaday wijaaun dhufaanid rawa lbukhaari bukhaari wuxuu ka wariyay can zayd bni haabitin radia allaahu canhu qaala zayd ibnu haabit wuxuu yidhi tasaxarna waan saxuurannay maca nebi nabiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam uma qaama nabigu waa u istaagay ilaa salaati salaadii subax ayuu u istaagay nabigu sala allahu calayh wasalam qultu waxaan idhi uu yidhi anas ayaa ka warinayey zayd ibnu haabit marka anasaa weydiiyey qultu waxaan iyuu yidhi kam imisa ayaa kaana ahaa bayna aladaani adaanka dambe oo salaada subax lagu tukado iyo wasuxuuri waintihaa'i suxuur suxuurta markay dhammaatay waxaan weydiiyu yidhi markaad suxuurta dhammaydeen iyo salaada subax adaanka lagu tukadoo dambe oo ah adaanka uu adaami jiray ibnu ummi maktuum adaanka dambe marka la adumayey iyo markay suquurta dhammaydeen imise udhaayday imisaa udhaxayday qaala wuxuu yidhi zayd ibnu haabit qadru khamsiina aaya konton aayadood qadarkood qadru khamsiina aaya konton aayadood qadar la eg aa udhaxeeyey macnaha qadru qiraa'ati khamsiina aaya konton aayadood intii la akriyo qadar la eg aayadahaasan ahayn kuwa aad u dhaadheer kuwa gagaabanna aan ahayn kuwa dhexdhexaada aimada ugu badiyeen waa sagaal daqiiqay aa lagu akri kara kontonka aayadood qaarna waxayba yidhahdeen afar daqiiqa lagu akri marka taas waxay tusaydaa laba arrin koow suxuur in la suxuurto oo qofka soomaya uu suxuurto waa suxuurtu waa barako nabiga sala allahu calayh wasalam xadiidka bukhaari iyo muslim uu wariyey wuxuu yidhi tasaxaruu fayna fi suxuuri baraka suxuurta suxuurta baraka ku jirte waxaa kaloo xadiidku tusayaa suxuurta in dib loo dhigo oo waqti dambe oo habeenka qaybaha ugu dambeeyaa la suxurto sababtoo ah xikmadda laga rabo suxuurta waxaa ka mid ah qofku gaajada inuusan dareemin oo uu noqdo qof xoog leh oo danihiisii qabsan kara cibaadooyinkiisii hawshiisii iyo adduunyadiisii intaba qabsan kara qof meel ku dhaca lama rabo haddii marka qofku aaqiruleyn uu wax cuno maalintii u adkaysan karaa laakiin haddaad lix saac suxuurato de berri waxba ka tarimi cuntadaas marka suxuurta wayn dib loo dhigo taasna nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yazaalu naasu bikhayrin maa akharu suxuur ummaddu khayr ka suuli maayaan intay suxuurta dib u dhigayaan khayrka la sheega waa dadku sunnadii nabigay ku sugan yihiin oo sunnadii ka suuli maayaan intay suquurta dib u dhigayaan waana xadiis bukhaari muslim ay wariyeen bal nabigu sal اlahu calay waslm suquurta wuxuu ku sheegay calaamada lagu kala yaqaan soonka muslimiinta iyo soonka gaalada oo nabigu wuxuu yihi faslu maa bayna siyaaminaa wa siyaami ahli اlkitaab aklatu saxar annaga muslimiinta yaga iyo yahuuda iyo kirishtaan kuwa soomaan waa soomaan soonka yahuud iyo kirishtaan calaamada kala duuda waa aroortii suxuurta la cuno ayagu suxuur ma quraan markay soomaayeen marka waa in la suxuurto waana in dib loo dhigo waana in suxuurta afka laga qaado waqti uu qofku aamin ka yahay maalin maxaa yeelay markii suxuurta afka laga qaaday ilaa konton aayadood intii la akriyo ayaa ka dhimaneed habeenka markii qadarkaas la gaaray kadib aa adinkii dambe la adimay rawa bukhaari an abi hurayrata rafacahu abu hurayra wuxuu wariyay asagoo nabiga u kor yeelaya rafacahu ila nebiy oola nabiga yidhi sala allahu calayh wasalam saas u wariyo bukhaari sanad kuma warin xadiidkan sidaas uu wariyey isagoo mucallaq ah man afdara qofkii afura yowman hal maalin maalinkoo min ramadaana ka mid ah min gayri cudrin cudurdaar la'aan walaa maradin jira la'aan lam yaqdihi waxaa wey yaqdihi soonka loo celina oo ramadaanka ah canhudana qofka loo celinayaa lam yaqdihi soonkii ka gudimaa canhu qofkaas xaggiisa siyaamu dahri sanad soonkiis wa in saamahu haba sooma hadduu rabo sanad hal maalin oo ramadaan ah cudurdaar la-aan qofka uga taga isagoon cudurdaar sharciga lahaynu afuray xanuun ma haysto musaafir maahan cudurdaar sharciga ma laha waa iska afuray hadhow hal sano uu qalleeyo labi-iyo tobankii bilood maalin kale ma afurin halkii maalin uu raba inay ka gudo ma ka gudayo ma ka gudayo ma ka gudayda culummadu laba qownay ka leeyihiin jumhuurtu waxay yidhaahdeen hadduu maalin qalleeyo faradkii waa ka dhacay laakiin sanad hadduu soomo ajar la eg hal maalin ma helaayo maalin ramadaan ajar la eg ma soo xasili karo ma ka gudayo marka macnaheedu waxa weeye hadduu sanadoo dhan soomo halkii maalin ajarkeeda ku heli maa ramadaanku wax caadiya maa jumhuurtu saas mane cabdullahi bn mascuud asaga wuxuu yidhi maya dembigii xataa ka dhici ma hadduu sanadka soomo ilaahay uu hortegaa isagoo dusha ku sida markaas ama ilaahay ha u cafiyo ama ha u caqabo laakiin sanad hadduu qallaynayo kama gudayo cabdullahi mascuud saas yidhi asagu marka qofku waa inuu toobad rasmiya la yimaado waxaa la hubaa hadduu toobad rasmiya la yihaa ilaahay waa u dhaafaya hadduu maalinkiina qalleeyo toobad rasmiyan uu la yimaado toobad rasmi ah oo shuruuddii leh ka shallaayo go-aan ku gaaro weligiis dambe inuusan afurin ramadaan cudurdaar laan uuna ka shallaayo arrintiina faraha kala baxo toobadda ilaahay waa aqbala waana dembigu wa ka dhacaya xadiidkana a'imada gobol waaba waxay yidhahdeen sanad ahaan uma sugna xadiidkan abu hurayra sanad ahaan uma sugna sidaa sheekh naasir uu yidhaahdo sidoo kale شhucayb arna-uud musnadka taxqiiqa uu ku leeyahay muasasaة risaala isna wuu ku daciifiya wabi xadiidkan macnihiisa qaala bnu mascuud ayaa yidhi cabdullaahi mascuud asagoo mawquufuhu sidaas yidhi oo uu yidhi qofka hadduu maalin ramadaan cudurdaar la-aan uga tago hal sano hadduu sooma kama gudaydo waa ijtihaadkiisa taas marka waa qowlka cabdullahi mascuud waa qowlka cabdullaahi mascuud ma ka gudaydo marka maradka lagu cadfay cudurka waa min baabi cadfi اlkhaas calى alcaam cudurku waa caam maradkuna waa khaas rawa الbukhaariي can abi hurayrata radi allahu canhu qaal abu hurayra wuxuu yidhi awsaanii khaliilii khaliilkaydii midkii aan aad u jeclaa wuxuu ii dardaarmay salى اllahu calيه wasalam nabigu ula jeedaa khaliilkiisa wuxuu ii dardaarmay bialaain saddex arrimood saddex arrimooduu ii dardaarmay nabigu saxaabo dhowr ah ayuu saddexdan u dardaarmay oo abu hurayra uu ka yimid yahay bialaain saddexuu ii dardaarmay siyaamin alaaati ayaamin saddex maalin soonkood min kulli shahrin bil kasta laga soomo bil kasta inaan saddex maalin ka soomo uu ii dardaarmay saddexdaas xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi ruyaani oo a'imadii shaaficiyada ka ah wuxuu yidhi saddexda bishoo dhan meeshuu rabu ka soomi karaa hadduu ayaamulbiidka ku aadiyana waa ka sii haduu ah, hadduu ayaamulbiidka ku aadiyana kaana axabba kaasaa sii lasii jacayl baday marka qofkii saddexda ka dhiga ayaamulbiidkana waxaa la yidhaah habeenka bishuu saddex iyo toban tahay maalinka ka dambeeya habeenkaas habeenkaas bishu habeenkii o dhan ways oo habeenkaas mugdi male habeenka bishu saddex iyo toban tahay marka saddex iyo tobanka maalinkeeda iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka wey ayaamu biidku marka qofka bisha meeshuu rabu ka soomi karaa saddexda kuma xirna saddexdan oo hadday ku dhaafto waad soomayda saddexdii waa kuu dhimanta laakiin saddexda in lagu aadiya waa sii fadli badanta ah, waa sii fadli badan alcilmiga gobolkanana waxayba yidhaahdeen ayaamulbiid la soomaana waa sunno gaar ah in saddex maalin bil walba laga soomaana wax sunno kaloo gaara ah marka saddexda maalin ayaamulbiidka kaagama xirna marka macnihii haddaad ku aadsatana ka sid ugu fiicneed wey daad isku aadido laakiin haddaadaysan iskugu aadin ood maalmo kale ka soomtana waa si feecan weeyaan waa sunnadii iyaduna waana nabigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu calay wasalam qofka bish kasta saddexda maalin ka sooma sanadkoo dho dhan isagoo soomulul ajir egi sababtoo ah bishu hadday soddon noqoto alxasanatu bicashri amaaliha maalintii tobanay udhiganta maalintiiba tobanay udhigantaa saddexda maalin soddonka saasay ugu dhigmaa marka sanadkii o dhan adoo soomaaliya ajira waa naxariis ilaahay waana wax qofkii awoodo ajar weyn uu ku helay bil walba saddex maalin inaad ka soomto ayaamubiidka lagu aadiyaana sii fiican wa ragcatay duxaa barqinka labadiisa ragco wuxuu kaloo nabigu ii dardaarminaynan ka tegin labada ragco barqadii la tukado qofku markii qoraxdu soo baxdo dhulka ka godo marka qoraxdu ay soo baxdo labaatan daqiiqo su khalaas waa la gaaray waqtigi waa la gaaray waqtigii ilaa waxaa waqtigaasuna baaqi yahay qoraxdu cirka dhexbartankiisa isku aadinay ilaa intaasu baaqi kuwi waxaana ugu sii ajar badan markay qoraxdu kululaato iyo qofka inta masaajidka ku tukada aan ka bixin ee markay qoraxdu dhulka ka goday kor noqoto istaagay tukada labadaasa ugu ajar badan weliba qofka inta salaada subax masaajidka ku tukada oo aan ka bixin ee markay qoraxdu kor noqoto istaagee tukada nabigu sala allahu calayh wuxuu yidhi labadaas ragco waxay u dhikamaan xaj iyo cumro dhammaystiran xaj iyo cumro dhammaystiran ah, soo ma jeedin min miskiino oqoon leh aa ah, wuxuu yidhi dadka xoolaha leh sanadkii maray xajiyaanuy alxamdu lilah anuu saddex boqol iyo lixdan gooran xajiyaanuy sanadka saddex boqol iyo lixdan ah, macnaha meeshaana ka faa'idaystaa ah, qof hurdaayuu arkayoo oh, salaadiis waan ka tukaday ama iska tegey markaasu ma fahmaayo ah, qayrka qayrkii uusan fahmayn ha sanadkii maru soo xajina laakiin dadaa saddex boqol iyo lixdan goor xajinaya oo weliba cumraysanay maxaa yeelay xaj iyo cumro dhammaystiran ay la mid tuuga nabigu sal allahu alay slm marka labadaas waqti ee barqadii qoraxda markay kululaatana ajar gaarah nabigu ku sheegay labadaas rag oo aaday u fadli badan yihin xadiid saxiix muslimka waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calayh qofka markuu waa beristo saddex boqol iyo lixdan xibnooduu leeyahy xibin kasta inuu sadaqa ka bixiyaa laga raba markii waagu beriyo shukran lilah ilaahay ku siiyey inaad uga shukdaa laga rabo saddex boqol iyo lixdan sadaqaa lagaa rabo dee dadkii xoolaha aadaa loo jecelya markaasuu nabigu sheegay sadaqadu inay fududdahay sala allahu calay wasalam markaasuu yihi subxaan tiraa halkii subxaa waa sadaqo alxamdu lilaahi waa الله allahu akbar waa sadaqo laa ilaha illa allah waa sadaqo adkaartaas daad saddex boqol iyo lixdan gaarsiido oo iska bixday sadaqadii markaasuu ku quraaseeyo wuxuu yidhi wa ragcataani yarkachumaa min adduxaa dhammaan waa ka guday laba rag oo barqadii u tukado saddex boqol iyo lixdankii sadaqo laga reeba waa ka bixina wayujziu min daalika kulli dhammaan waxaa ka guda marka ragcatay duxa aad u fican waan uutira inaan witirka tukadaa nabigu ii dardaarmay qabla an anaama intaanan seexan waxaa kaloo nabigu ii dardaarmay yidhi sal allahu calayh wasalam intaanan seexan inaan witirka tukado witirka waa tirada isdheer oo salaatuleylka lagu soo qatimo hal ragca ugu yar saddex ragco shan ragco toddoba ragco sagaal ragco koob iyo toban ragco saddex iyo toban ragcood intaba nabigu sal اlahu alيه wasalam koob iyo toban iyo saddex iyo toban iyo sagaal iyo toddoba waa tukan jir hal ragcana waa noqon karta saddexna waa noqon karta marka nabigu wuxuu ii dardaarmay anoon witir tukan inaana seexan witirka cishaha markii la tukadaa waktigiisii la gaadhay qofkii marka ka cabsana inuusan soo kicin dardaarankaas waa inu qaato intaadan seexan aad iska tukan cishaha markaad tukato labadii raatibada ahayd ku dartoo tukato waktigii witirka waa la jooga laba ragca inta tukato hal ragca haddana tukato witirki waa tukan bal haddaa labada cishaa hal ragca ku darto xataa witir waa un tukan haba yaraadee waa tukata dad ka badsato saddex ka dhigato waa hadda sidii ugu fiicne amaad shan ka dhigato amaad toddoba ka dhigato ilaa wad marka intaas laakiin qofkii naftiisa ku kalsoon inuu soo kacayo waxaa ajar badan aroorta in witirka la tukado nabiga sal allahu calay wasalam fiidka hore waa tukaday intuusan seexan inta soo kacay saqda dhexe oo witirka tukadan hurdada waa ku laabtay laakiin markii dambe wuxuu joogtay jiray inuu aroortii tukado witirka ayadaana ajir badan saasuna u kala qaaday qofkii isku kalsoon inuu soo kacayo witirka aroortaaha ajir badan qofkii shaki ka qaba oo isira ma kacaydinne waa inuusan witirkiisa ka seexan oo intuusan seexan intu duxaday ka mid tahay shuruuq waa markii qoraxdu ay kor noqoto salaada la tukado wixii waktigaas ka bilowdo dhan waa duxa shuruuqu marka waa halkaas waa marka labada ragcoo waktiga ugu horeeyo la tukan karo salaatu duxada wey labada ragcoo la tukado saddexda ragco in laysku xidho iyo in la kala jaro labada waa lagu tukan karaa waxaa la samayn karaa qofku samayn karaa laba ragco inta tukado ka baxo oo istaago hal ragca ah tukado sidaas waa sida ugu feecan wuxuu kala samayn karaa saddexdaba hal ataxiyaad inuu u yeelo waxaan bannaanayn inuu saddexda sida maqribka u tukado oo markuu laba ragcad inta tukado ataxiyaadsado isagoon ka bixin istaago ragcad ku daro taas ma bannaana maqribkiiyay u ekaane maqribka looma ekaysii karo rawa الbukhaariyu can cadi bni xaatim radi allahu canhu qaal sa'altu rasuul allah rasuulka ilaahi ayaa weydiiyey sala اllahu calayh wasalam can ilmicraadi garmaqaataha micraadku waa ul foobay waran yar ku leeda waxay samayn jireen markaa inay ugaarta ku tuuraan carabtu qofka farasu wataa faraskaasu ugaarka ku cayrinee waa ku tuura labay mid tahay meeshii foobdaydo warankeed inuu ugaarka mudo oo dhiig ka iyo si dadaba inta ugu dhacdo jugtaas inay la tuurto hadii marka uu mudo oo birtu ku dhacdo waa wax waran ku dhacay oo kale ama seefo ku dhacday markuu tuurayana bismi illaahi waa xalaal neefka laakiin hadday dadab ugu dhacdo us oo jugtaas ay ku disho isagoo mayda u tago waa bakti oo wal mawquudatadii suuratulmaa-ida lagu sheegay noqone waa neef jug lagu dilay oo dhagax iyo lagu dhuftay oo kaleu noqona waa xaaraan marka marka garmaqaatahaasaa nabiga usha sooda waranka ku oo lagu tuurayo ugaarka oo marna birtu mudayda ugaarka marna dadab ugu dhacayda faqaala nabigu wuxuu yidhi idaa asaaba markuu la helo asiibo bixadihi afkiisa afka oo birta hadduu ku asiibo ugaarka fakul um waxaa laga hadla isagoo mayd ah, hada u tagto bismi illaahina waa inaad tidhahdo waa shardi markaad tuurayo markaad ku tuuraydo bismi illaah waa inaad tidhahdo isagoo u tagtay waa mudday dhiiggii waa ka daatay khalaas mididaadiyaa kuugu dhacday fakulcun meeshuraba hauga dhaco waydaa asaaba hadduu ku asibo bicardihi ballarkiisa ushiiyo ballar ama dabad ugu dhacday faqatala waana dilay haddii asagoo naftu ku jirto u tagto waa qalane dhib male markaas dabad ugu dhacay naftiibaad ku jirta u tagto waa qalane taasu dhib male laakiin waa kaa dilay isagoo maydah u tagtay mana mudinoo jirkiisii meelna kama dilaacin falaa taakula cunin fa inahu ugaarkaasu waqiidu waa mid la garaacay walmawquudatudii wey mid la garaacay oo jug lagu dilay wey waa bakti marka waa xaaraan ma banaana waxaana lamida wax kasta oo jug ku dilay culays ku dilay haddii dhagax lagu dhufto dii wax kaloo culus lagu dhufto dii bir culus lagu dhufto ugaarka wixii aan jirka gelin hadday markay ku dhacaan dilaanoo naftu ka baxdo waa bakti qultu waxaan idhi yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ursilu kalbi eygaygaan diraa wa usami bismillaahina waa leey eygaygaan ta diraan leey qalo uga ark markaan dirayaan leeya bismillaahi ila haddadaan bismillaahin dhihin neefkii magacale laguma qalin bismillaahi aan leey faajidu waxaan helayaa macahu eygiila jirkiisa cala saydi ugaarka korkiisa xaal uu ku sugan yahay kelban aakhara eyg kale hadda waxaan u tegahaa ugaarkiioo dhulka yaallo laba ey ag taaganta mid waa midkan anugu diro bismillaahi iliyo waa middidaydii midna waa ey kale oo iska soo raacay raqda eygaas kaloo lam usami aanan anugu bismillaahi dhihin calayh korkiisa oo anugu inta dirsaday bismillaahi ma dhihin eygan kale walaa adrii aniguna ma ogi uu yidhi ayuhumaa waa la godaa ayuhumaa labadooda keebaa akhada qabtay ugaarkan labadooda midka qabtayna aniga ma ogi ma kaygii aan dirayo bismillah iriya qabtay mase midkaan islaamyadoona anugu bismillahi dhina qabtay ma kala aqaan labadooda fiiri midna wuxuu qabtaa waa kuu xalaala waa mididaadii midna waxau qabtaa oo dilaa waa bakti waxa laga hadlaana waa neef dhintay ee eh, haddii nolol loogu tago dhib ma lah waa la kala lahaa inta bismillahi la yidhaha ee eh, neefkiioo mayda oo labadooda kor taagan yihiin ad arag nabigu sal allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa ta'kul ha cunin ha cunin fainamaa wax kale maahan samayta adugu waxaad maga bisinka u qabatay calaa kelbika eygaaga walam tusami bisinka uma qaban calal aakhari eyga kale mana la yaqaan mid dilay halkaas waa meesha laga qaatay qaacidada weynoo fiqigaa oo la yidhahda ida jtamaca alxalaalu waalxaraamu guliba alxaraam hadday shay ku kulmaan xalaal iyo xaaraam waxaa haalib laga dhiga xaaraamta ida jtamaca alxalaalu wاlxaraamu gullibe alxaraam ah, waxaa qaalib laga dhiga xaaraamta waa qaacidu maahan labadan kaliya adiga hadda eeyaad wax aad dirtay waa qabtay neefkii mid kalaa kor taagan waxa weye midna waa xalaal oo waa midka ugu dirtoo bismillahi jiri kan kalena waa xaraam wuxuu dilaa waxaa laga soo qaada kan kale inuu dilayo waxaa la mid a ah nabanaad ku dhufatay ugaarkii waa cararay isagoo biyo ku dhex jira t oo meyd ma biyahaa dilay mase waxaa dilay nabarkaad adu kudhuatay ood ku dhufatay biyo hadduu ku dhintay waa xaaraan haddii nabarkaad ku dhufatay oo dhintayna waa xalaal ida jtamaca alxalaalu waalxaraamu gulliba alxaraam waa xaaraan waxa weeyaan ugaarkii nabaraad ku dhufatay isagoo dad ku dhacayaad u tagtay oo dhintay haddee nabarkaad ku dhufatay nabarkaagiyuu ahaa bismi illaahi yaad tidhi dadkuna waa xaaraan wuxuu dilay ida اجtamaca alxalaalu wاlxaraamu gulliba alxaraam waa qaacido weyn oo ballaaran xadiiska laga qaata rawa الbukhaariyu can اlbara bni caasim wazayd bni arqam bara bni caasim iyo zayd bni arqam radia allahu canhuma sa'la rasuul allah rasuulka ilaahi waxay weydiiyeen salى اllahu calayh wasalam can sarfi sarif lacagaha laysku sarifaayo faqaala nabigu wuxuu yidhi in kaana sarifku hadduu yahay yadan biyadin hoo iyo hoo hadduu yahay falaa ba'sa dhib male wa in kaana hadduu yahay nasiican dayna falaa yasluxu ma suubado ma ansacayo sarifka warkiisa waxaa lagu koobaa lacagta laysku sarifaa mar waa isku nuuc marna waa kala duwanta mar waa isku nuuc marna waa kala duwanta lacag haddii lagu yidhaha kow dahabkaa soo gelay dahabkaa soo gelaya ugu horeeya markay isku nuuc tahay dahabaa dahab lagu gada ama doolaraa doolar lagu sarifa ama soomaaliya soomaali lagu sarifa markaas laba shardiu leey inay isla eg yihiin oo la kala badin waa shardi haddii la kala badiyo waa ribo wuxuu yidhi doolarkan waa jeexanye sagaashan iyo laba doolaraan ku siinaa adna boqol jeexanaad ii dhiibeen sideeda isleedihiin ah, waa ribo waa ribo oo hadde maxaan samaynayaa ma helayo qof boqol dollar oon jeexnan iga siisaaya kadigoo iga jeexan yahay maxaan samaynaa waddo kalaa kuu furan sharcigu markuu albaab xiro albaabu furan ee albaabada ma wada xiro waxaad leedahay lacag soomaali iigu sarif hadduu raba yuu kuugu sarifin boqol caafimaad qaba inta lagu sarifi jir ah, shardi maaha maxaa yeele soomaaliya dolar marka laisku sarifaa inay isla ekaadaan shardimu intii aad ku heshiidaan ad kala siisan karta ah, soomaaliga u ku siina ha ka yaraado boqol caafimaad qaba mid dhiibay wixii la sii laha haduu rabo dhib male waa waa bannaanye ah, laakiin doolara doolar lagu bedelaa waa kala badan yahay kaagaa jeexan ama kaagaa duugoobay ama kaagaa dhibaato kale qaba waa caynu riba waa midda naarta lagu tiimbado ma banaana wayna isla egyihiin dahabaa dahab lagu galaa kana waa celis waa la soo isticmaalay kanuna waa cusub yah haddii la kala badiyo wax yar baa allaha ka dhiga waa ribo waa xaaraan qadca ah. maxaa la samaynaa kii duugga ahaa gad lacagtii gacanta ku dhig lacag kala ku darso ama intaada intay kuu goydo gado laakiin lama kala badi karo marka mar hadday isku jinsi yihiin lama kala badi karo laba shardiyaa la rabaa inay isla egyihiin iyo hoo iyo hoo hadday kala duwan yihiin dolar iyo soomaaliya laisku sarifaa dolar iyo riyaada laisku sarifaa intii la rabaa la kala qaadan kara waa wixii lagu heshiiye wixii lagu heshiiyaa la kala qaadana laakiin hal shardiyu le si ribo looga badbaado hoo iyo hoo boqolkan dolar ii sarif ha konton sarifkadan hayaa kontonka hadhow iisoo laba toban daqiiqo kadib haya haya kontonkaana lasii orda waa ribo saas ah, lasoo orda hoo iyo hoo ala raba ah, hoo iyo hoo boqolkan dollar laba konton iiga dhig hal konton hayaho kontonka kale hadhow iisoo laabo qasladu ku jira waa ribo hoo iyo hoo al ee maxaa la samaynaa hadda ninkaan mucaamala ka xidhan dadaa u taagan kon haddaan sar bihin waxaad tidhan ta jeeb ka gashad koonku tagaa kontonka idayn kontonka idayn iskaga ku macaamil hadhow iska bixday laakiin sarif maya boqolkii waa in isla markii lagu dhiiba haddaan lagu dhiibin waa ribo marka sarifku waa nuucaas haddii middan yahay wain kaana nasiira hadduu middan yahay oo dibdhig uu yahay nasyada waxaa loola jeeda wixii dib loo dhigo daqiiqadaba alla ka dhigo dib haddii mid dib loo dhigo falaa yasluxu ma suubado rawa الbukhaariي can miqdaam radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi maa akala axadun qof ma cunin dacaaman cunto qadu weligiis dhacaamkaasoo khayran ka khayr badan min an ya'kula inuu cuno min camal yadi gacantiisa shaqadeeda wa ina nebiyallaahi daawuuda nebiyullaahi daawuud alayhi salaam kaana wuxuu ahaa ya'kulu mid cuna min camal yaddi gacantiisa wuxuu ku shaqaystay nabigeenna suuban sala allahu calayh wuxuu yidhi maa akara ma cunin axadun qof dacaaman cunto qaddu weligiis cuntadaasoo khayran ka khayr badan min an ya'kula inuu cuno min camal yaddi gacantiisa wuxuu ku shaqaystay wax ka qayr badan qofma cuni tusaale nabigu noo soo qaatay marka sal اlahu ala sl wuxuu uhi nabiyullaahi daawuud waina nabiyallaahi daawuuda calayhi salaam kaana yaakulu min camal yadi gacantiisa wuxuu ku shaqaysto cuni jir muxuu nebi daawuud usoo qaatay nabigu sal اlahu alay slam nabiyaal badane nebi daawuud inuu shaqeeyo baahiyu ku xambaari mayn nabiyullaahi daawuud waa khaliifatu fi اlardi يا daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lard khaliifuu ahaa dhulkaba uu xukumayba inuu shaqeeyo uma baahnayn laakiin waxaa ku kalifay inuu shaqeeyo wuxuu rabay waxa ugu fiican inuu cuno asagoo khaliifihii dhammaan ah uu shaqay jiray oo wuxuu samayn jiray diracdiraadka dagaalka laga gashado wa alamaa lahu lxadiid ilaah ilaahay birtu u jilciyey anicmal saabiqaa markaasu wuxuu samaynaya oo laga gashado dagaal oon seeftu karin oon waranku karin kaasuu samayn jir waa gadaa waana cunaa waana sadaqaysa marka nabiyaalkana culummadu waxay sheegaan nabiyaalka waa shaqaysan jireen ka bilow aadam aadam beeruu fala jira dhulkiisuu beera jir markaasuu cuni jiray dhulka wuxuu ka soo saara nabiyullaahi nuux faryaamu ahaa faryaamaduu ku shaqaysan jira waa kii doontala sameeyey waaba arkay gawda ku hay soo ma jeedi najaaru ah soo ma jeedo faryaamo alwaaxda iyo masaamiirta yuu yiqiin sida la yskugu garaaco oo loo sameeyo nabiyullaahi ibraahim dharkuu gadi jiray nabiyullaahi idriis carqaanku toli jiray nabi muuse xooluhu ilaali jiray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam gacanta wuxuu ku shaqaysto cuni jiray gaaladun tabirta la dhacu ganimo ka qaada jira tana ugu sii sarreey gacantaa lagu keenay daqri laguma keenin waa shaq marka gaalada unta birta saaro uu qaniimo ka qaada jira marka waana midda ugu sii sarayda adee wax gacan lagu shaqeeyo hayla diinkiina waa lagu kor yeelay diinkiina waa lagu kor yeelay gacantiina waa lagu shaqaysta waa laba faa'iido waa weyn laba faa'iido waa weyn can xakiim ibni xisaam radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi albayicaani labada qofoo wax kala gadan dhayaan albayicaani labada wax kala gadanayaan multabisaani bilkhiyaari khiyaar ayay ku dheehan yihiin maa muddada lam yatafaraqa aysan kala tegin oo qaala wuxuu yidhi xataa yatafaraqa ilaa ay kala tagaan fain sadaqaa hadday run sheegaan oo beexooda ka run sheegaan wa bayanaa ayna caddeeyaan wixii caddayn u baahan buurika lahuma waa loo barakeeyaa fii baycihima beexooda wain katamaa hadday qariyaan ceebtay og yihiin wakadabaa ay been sheegaan muxiqat barakatu baycihimaa beycooda barakada laga tiraa nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi albayicaani labada qof oo wax kala gadane ay ku sugan yihin khiyaar macnaheeda xaa loola jeeda qofkii rabaa ka laaba kala beec arrintaas soomaalidu kuma dhaqanto waa wax la yaabi waana xadiiskii nabi maxamed sala allah laba qof markay wax kala gataan oo shayga ay kala gataanoo kanuna lacagti bixiya kana badeecadii gacanta ku dhigo qofkii rabaa ka laaban kara oo dhihi kara waa ka baxayay si ah, laagta lacagtaadi ho waa ka baxa badeecadeyda kaa gadan ma kan kalena wuxuu dhihi kara war lacagtayda si badeecadaada ma rabi waa goorma maa lam yatafaraqa waa intay wada joogaan oysan kala dhaqaaqin laakiin xaan la ogolay waa ka gadatay suuqaad gashay wax kalaa laguu soo sheegay soo soo laabo ari celi kuu celima waajib maaha ixsaan waa kuu samayn karaa ixsaan isaga waa kuu samayn kara lakin xaq ugumeli mar haddaad magaalada gashay oo tagtay laakiin intay wada joogaan kii rabaa ka laabaka kii rabaa ka laabaka intay wada joogaan qof soomaaliya haddaad tidhaahdo beeci waa ka dha awalma waalne aniga maa ku dhacay uu leey indha caddays waaba diin waxaan ka faa'iidaysan mi adu meesha u taaganta kaliya um, mar un um, kuugu dhacun um, dabin oo kiyaara la qaba khiyaaraa la raba intay wada joogaan khiyaar le hadday kala tagaan khiyaarkaas waa dhammaada khiyaarka kaasaa ka mida waxaa ka mida ceebta ceebta waa nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam maa lam yatafaraqa intaysan kala tegin ayay khiyaar ku sugan yihiin aw qaala wuxuu ihi xataa yatafaraqaa ilaa ay kala tagaanay khiyaar ku sugan yihiin fain sadaqaa hadday run isku sheegaan oo kanu badeecada wuxuu ka ogyahay ka sheego oo hadday ceebu ku jirto ceebta ka sheego oo badeecadu way kala qiimo duwan tahay way kala nuuc duwan tahay waa kala tayo badan tahay run uu ka sheego kanuna lacagta wuxuu ka og yahay uu ka sheego fa in sadaqaa hadday run sheegaan wabayana ay caddeeyaan maa yaxtaaju ila albayaan wixii caddayn u baahan ceebaa ku jiri karta lacagta waxa weeyaan badeecada ceebaa ku jiri karta hadday caddeeyaan buuri lamaa fii baycihima beecooda waa loo barakay ilaah u barakayna ilaahay baraku gelina waa ku qabooba ilaahay baa barakayna alcajaa-ib waay wain ka taba hadday qariyaan kanuna badeecada ceebtuu ka ogaayu qarina kanuna lacagta ceebukooya habadka jeexan dhexduu gelina dhexduu gelina laba xabo caafimaadkooda dhinacyada uga rakiba wain ka taba hadday qariyaan wakadabaa been sheegaan muxiqad barakatu baycima beecooda barakada laga tira marka qof walbaaba waxbuu gacanta ugu jira wixiina oonu ka qaada ilaahay baa barakada ka siiba barakada alla ka siibay marka adugu iskuma filnide ilaahay cabe allah kuu barakeeye adugu iskuma filni waxaa la yidhi culummadu xadiisku ma sheegin haddii midna run sheego midna been sheego taas waxaa la yidhi walaa taziru waasiratu wisra ukhra haddii mid run sheego kaas runta sheegay ilaahay waa u barakeeya midka qariyayaa ilaahay barakada ka tira culammada gobol a yihahdeen maya labadaba waa laga tiraaho shumiga iyo sharta beenta aa labadaba ku faafeen laakiin taa sax ma walaa taziru waasiratu wisra ukra nafna naf kale dembigeeda ma xambaarto kullu nafsin bima kasabat rahiina naf walba waxay shaqaysataa rahan loogu haystaa marka haddii midkuu sheego midna khaa'in yahay kaas khaa'inkaa ilaahay barakada ka siibaya mideeda kale ceebta hadduusan marka hore sheegin qofka marka badeecada laga gado hadhow uu qaato uu ceeb arko ceebtaasna qiimuhu isla dhimayo xaq wuxuu leeyahay maalinku arko inuu isla markiiba soo celiyo oo yidhaahdo waa ikhiyaantay badeecadaada ceebtaanay laheedo si xolay xaq uli walow bacda toban sano kadib allah ka dhigay ah, ma ahan isla maalinka maxaa u soo celi wey maan anugu hadda arkay laakiin asaguna ma u banaano markuu arkay inuu dib u dhigo markuu ogaado inuu alaabtan ceeb leedahay oo loo qariyey markaas si degdega waa inuu ugaarsiiye ah, si degdega waa inuu ugaarsiiye rawa lbukhaari qaalad hindun hinda waxay tihi de umma mucaawiya mucaawiya ibnu abi sufyaan hooyadiis zawjadii abaa sufyaan marka waa mucaawiya amiiruulmu'miniin hooyadiis wey qaalad hindu waxay tihi umma mucaawiya mucaawiya hooyadiis ah lirasuulilaahi rasuulka ilaahi waxay ku tihi sala allahu calayh wasalam inna abaa sufyaan ninka abaa sufyaan la yidhaah rajulun waa nin shaxiixun bakiil ah waa zawjkeedii lixda gooroo xantu bannaan tahay ka mid tahay lafdigana waa xan laakiin lixda gooroo xantu bannaan tahay ka mid tahay oo waa maxay sifadan ah waa bakiil horta xan waxaa la idhaha qofku wuxuu yahay in laga sheego oo uu dhibsanayo dad badan xanta waxay moodeen marka qofka laga been sheego inay tahay haddaad ka been sheegto waa arrin ka sii daran oo la idhaha iftiraan laakiin xan waxaa la idhaha qofku waxa uu yahay oo in lagu sheegana uu dhibsanayo in laga sheego marka inaysan fahma qaar badan markaa tidhado war ka daxanta ule hortiisaan kale ee waa kasii daray haddana hadda hortiis ka tidha waa dembi kale hortiisa haddaad ka tiraa waa dembi kale marka xantu maahan inaad qofka ka dayn sheegto taas waa dembi kaleo ka qatarsan laakiin xan waxaa la yidhaha naartana lagu galaa qofka wax uu yahay uuna dhibsanayo in laga sheego wax uu yahay laakiin uu dhibsanayo nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay waslama waxaa la yidhaha akhaaka bimaa yakrah walaalkaa oo aad ka sheegto wax uu dhibsanayo markaasuu yidhi saxaabigii rasuulka allow waxaan ka sheegay hadday ku sugan yihiin ka waran mar ah, waxaan ka sheegayo markaasuu yihi faqad iqtabta waad xamata haddaysan ku sugnaynna faqad bahata been abuuraad ba la ka daran marka laakiin ilaahay waa alla naxariis badan mararka gabola qofku uu baahana qofkan waxa uu yaho dhibsan in la sheego oo xukun sharciyaa ku xiran haddaan la sheegin masaladii baba la karo hadda gabadhan waxay ka cadanaysaa ninkeedan biil ku firan siiya waxa keenayana waa bakilnimo ee xoolo haysta haddaysan sidaas u caddayn mas'aladii ma ogaa karto marka marka qofka mas'alada uga xirnaato waa u bannaanta inuu yidhaha qof sidaasa wax ma dhex marin ee sharci xuu ka qabo maaa masladiiyaa uga xihan maaha inuu qofka ku xumaynayo masladiiyaa uga xihan marka markaas lixdii gooray ka mida marka waxay tidhi ina abaa sufyaan rajulu waa nin shaxiixun baqiil ah fa calaya korkayga ma ahaaday junaaxun dembi an aakhuda fii an aakhuda inaan ka qaato min maalihi maalkiisa wax ka mid ah siran akhadan qaadasho siran qarsoodi ah si qarsoodi ah maalkiisa inaan biilka xoolaha ka kororsanno ma noo banaanta qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam khudii qaado anti adiga iyo wa caruurtaada maa yakfiiki wax kugu filan bilmacruufi si wanaaggeeda la yaqaana u qaado qur-aanka iyo xadiidka labaduba waxay sheegayaan biilka xadkiisu waa macruuf waa curfiga curfi maxaa la yidhaah ninkaasu meeshuu degan yahay dadka degan ee muslimiinta ee la dhaqaalaha eg biilkay bixiyaana laga raba sidaasaa lagu miisaama waxaa laleeyahay dadka meeshaa degan tahay degan kulanan dhaqaale eg biil oo wanaagsan biilkay bixiyaan bixi wa caashiruhunna bilmacruuf ili dumarka wanaagku dhaqa oo ilahay leey xadiiskaana nabigu wuxuu leeyahay curfigaad ku qaadanay macnaheedu waxay tahay biilka abaa sufyaan ragga lamidkaahe muslimiinta ee la dhaqaala eg abaa sufyaan biilkay bixiyaan biilkaas qadah la egataadeen hadday wax ka badan qabato waa bili ma u bannaan halkii marka maxaa ka soo baxay ko ninka xaaskiisa iyo carruurtu dhalee saqiirada haddaysan xoolo lahayn biilka isagay ku leeyihin waa waajib hayl xoolaha qaada lama dheheen hadduusan waajib ahayn waa waajib horana u soo marnay tan kaleeto waxaan ogaanay haddii ninka gabadha biil ku filan uusan siin xoolihiina uu hayo ay qaado karto waxay qaadaydaa qadarka ka dhiman biilka hadday wax ku darsatana waa naa hadday wax ku darsatana waa naa qadarka ka dhiman ay ka buuxsani ah, intaase eh, waxa way sidii la raba u qaadan aan iska cantoobsama qadarka ka dhiman waxaa kaloo halkaas ay culummadu ka qaateen mas'alatu dafar masaladii la dhihi jiray masalatu dafar waa masalada ah qofaad dayn ku leedahay waa kuu diiday xoolihiisiyaad aragta nuucii aad ku lahayd daad ari ku lehed arigiiad aragta daad geel ku lahayd geeliyaad aragta daad dahab ku lahaydna dahabkiiad aragta daad lacag ku lahaydna lacagtiiad aragta intaadiyaad ka gooseen lasi kale kuguma ogol laakiin adoo geel ku lahayd arigiisi qaadatay ma qaadan kartid ilaa qaadi kuu xukumo ma qaadi kartid hayla isku miisaamidda hawl kale rabta adoo lacag ku dhahaya dahabkiisa ahayta ma qaadi karto maxaa yale isku miisaamidda waxay rabtaa gacan saddexaad oo cadaalad ay rabtaa masalatu dafar masaladii ku guulaysigaa la yidhahdaa marka jinsigii waa inaad aragtaa jinsigii wixii aad ku lahayd jinsigooda aa ka qaada xadiiskaana u daliil ah. rawa bukhaariy can ibni cabaasin radi allahu canhumaa samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu leeyahay man sawara qofkii sawira suuratan musawir fa in allaaha alle mucadibuhu waa midkii cadaabaya qof alla qofkii wax sawira ilaahay baa cadaabaya xataa yanfuqa cadaabkaas ilaa intee ku jirayaa xataa yanfuqa ilaa uu ku afuufo fiiha suuraddii uu sawiray arruuxa naf waxaa la leeyahay inta cadaabka la geliyo ha lagaa bixiyo cadaabkee nafta soo geli waxaan adaa sawiray adaa awood ilaahay sheegtay ilaahay baa wax abuuri jiray awoodaad sheegato waxaad iska dhigta wax wax abuuri kara suuradda aduu ma samayday middaa mobaylka kuu jirta aduu sooma ma nafta geli cadaab maalinkaasaad ka baxeen nafta geli cadaab markaasaad ka baxayda nafta soo geli sooma jeed soo geli nafta nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam walaysa binaafiqin mid ku afuufi karana maahan fiihaa suuradda dhexdeeda abadda weligiisa kuma afuufi oo ma jiro qof naf geli kara marka hoog ha ku jiro wa saas darteedaa nabigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam ashaddu الnaasi cadaaban yowma اlqiyaamati almusawiruun dadka ugu cadaabka kulul maalinka qiyaamaha waa dadka wax sawira iyo maanta siduu noqday baalkaas mobayladaha gacanta lagu hayo waxa weeyaan waa shaydaan ummadda loo soo diray sharoo dhan asaga loogu soo dhiibay dadka intaa wax sawirin waa farakutirsi caruuraha yaryara iska sawir cabdullahi ibn cabaas xadiiskaas markuu sheegay ninaa u yimid ninaa u yimid markaasu wuxuu ku yidhi cabdullaahi ibnu cabaaso anuu sawirkaasa ma ku shaqaysta waxbaan sawiraa waa sancadaydi wax kale kuma shaqaysto markaasuu yidhi wax kale kuu sheegi maayo hadalkii nabigaan kuu sheegay anugu sala allahu alay wasalam hadalkii nabiga maxaa yeelay fiiri culummadu ma ahan ayagu ilaahyaal inay iska dhigaan oy wax xalaaleeyaan waxna xarimaan waxaa la rabaa wixii ilaah yarjul sheegan inay dadka u sheegaan bis ah, alla kan waa baahan yaha u xalaale hoogaa u shuuta adiga ma ilaahyada ha wixii alla xarimay saad ugu xalaalayna ha adigoo ku shaqaysataa miyahaa wax kale mahdi miyahaa hadda bal adugu wad marka adugu ilaah yaroo meeshaan wax sharciyeeya maata subxaana allah baadaniyaalku waxay ku gaaloobeen weyta baadaniyaalku ittakhaduu axbaarahum wa ruubaanahum arbaaban min duuni illaah ilaa wuxuu noo sheegay yahuudda iyo kirishtaanka culimmadooda iyo suufiyadooda ay rabbiyaal ka dhigtay cadi ibnu xaatim wuxuu ihi rasuulku markuu aayaddaas akhriyey aan idhi yidhi anaa kirishtaan ahaa culimmadoodana ilaah nooma ahayno ma caabudi jiri dad badan ayagoo ilaahay qayrkiis caabudaysa is ogeyn mogta nabigu wuxuu ku yidhi salى الlahu عalيه wasalam wax ilaah xarimay may nin xalaalayn jireen markaasuu yidhi haa ma ku raaci jirteen haa wax ilaahay xalaaleeyey ma ninka xarimi jireen haa ma ku raaci jirta haa fa tilka cibaadatu waa taas yidhi cibaadadu waadan fahmay ee waa caabudi jirta marka ninka culummada ah wixii alla xarimay markuu sheego maaha inuu isagu u badbedelo adigu sharci dejin waxba kuma lihid allah iskale ha leexleexan ee wixii nabigu sheegay dadka gaarsii qofka qaata iyo qofka kale adiga laga xisaabima ilaahaa kula xisaabtama laakiin adugu naar ha shaqaysan oo ha isku dayin ee leexleexido soo ma jeedi maanta waxa dadka halaagaya waa kuwa leexinaya oo midka xoogaa saas looma jeedo kaas ka leexiye kaasaa kolleyba loola jeedo warkada cabdullahi ibn cabaas wuxuu sawirka haddaadan iska dayahayn wixii ruux le iska ilaali geedaha sawir geeduhu ayagoo bannaanta derbiyuu sawiri karaa qofku geeluu sawiri karaa gaariyuu sawiri karaa diyaaraduu sawiri karaa markabuu sawiri karaa waxa xaaraanta xadiiska fiiri naf geli waa wixii nafi ku jira ah, waxa in la la diidaa waa wixii nafi noolaha wey laakiin waxaan naf lahayn oo ku bannaanta culummadu waxay isku khilaafeen midka dhaqdhaqaaqay oo fiidyowga sawir ma yahay mise ma ahan kaas waa laysku haystaa kaas xagga iska laakiin midkan kale oo ama mobile ha lagu sawiro ama camera kaleeto ama gacanta qalin ha lagu sawiro dee nabiga sal اlahu alay slam daah iiriya qaar ay yidhahdeen sawir waxala wixii hoos dhig nabiga daah masawir ku dhega uu yidhi waa sawir oo u inkiray daahma wax hoos dhaha ku dhega maya waa rinji ah, waa rinji sooma taasuu ku tilmaamay nabigu sal اlahu alay wasalam marka shayga dhaqdhaqaaqaya oo aan harkagsanayn kaas culamada isu khilaafeen qaar ay yidhahdeen sawir maaha waxay la mid yahay muraayada laisku fiiriyo muraayadaas isku fiirayso kama dhex muuqato soo ma dhaqdhaqaaqaysa laakiin sawir ma dhaqaaqiyo ah. sawir ma dhaqa sawir waa taagayn saas inu kuu soo fiidha ah. ee sawir ma dhaqaaqo laakiin waxaan dhaqaaqa waxay dhahda waa muraayada laisku fiirinayoo kale marka kee kaa fadda culummadii ahlu sunnuhu isku khilaafeen xagga iska dhig laakiin wax allo waxa kale xaaraan weeye iska da ah. xaaraan weeye iska da wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina mxamed